بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sagaashan iyo sagaalaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim baabu itimaami اlma'muumi biاlimaam wuxuu baab yahay dayashada uu ma'muumku ku dayanayo imaamka iyo qaabka ugu dayan lahaa iyo waxa ruuxa looga baahan yahay intana marka cashir gudagelin laba arrimood ayaan jeclaystay inaan baraarujiyo midda koowaad waa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu salinayo salliga ugu gaaban ee ay dhici karto inuu ruuxu ku wardiyo salliga ibraahimiyada dheer qaab kala duwan oo fara badan buu ku yimid dadka qaarkoodna markay rabaan inay wardiyaan oy salli badan la yimaadaan waxaa laga yaabaa in uu ku dheeraado kadibna siiqo iyo qaab aan nabiga ka soo aroorin ay u salliyaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa siga xalay soo tilmaamay qaabkii loogu sallin lahaa ee ninkii hal mar nabiga ku salliya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu toban goor ku salinay salliga marka ugu gaaban ee soo arooray nasaa-i bayna ku soo maray allahuma salli calaa muxammadin wa calaa aali muxamed wa baarik calaa muxammadin wa aali muxamed kama sallayta wbaarakta calى ibraahiima waaali ibraahiima inaka xamiidu majiid wey salligaasa ugu gaaban allahuma salli calى muxamed wacalى aali muxamed wbaarik calى muxamadi wacalى aali muxamadi kama sallayta wbaarakta calى ibraahiima waaali ibraahiima inaka xamiidu majiid salligaa wuu kooban yahay aad buu u urursan yahay midka asaga ninkii marka wardinaya ee nabiga ku sallinaya calayhi salaatu wasalaam ee doonaya in salliga laga hawaabiyo midka asaga ha la yimaado qadiyadda labaad ee ii raacda waa qadiyad culayskeeda leh ee baryahanna baraha bulshada aada loo wadwaday dad badan ay ka hadleen wadaadda ay ka hadleen dal iyo dabadba jooga waa qadiyadii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ina warsame hadalkiisii waad wada dhagaysateen baan u malay aniguna marka hore ma jeclay inaan ka hadlo in badan ba waxaan soo idhi adaa dhiman looma hadlee maxaa loo hadlaa hadal baa dhiman laakiin telefoonkii iyo hadalkii baa igu batay wadaadow islaamka maxaa kaa reebay waa adigii dagaalami jiroo faagan jiray marka nabiga wax laga sheegay diinkee baryahan maxaa ku daaray in la istuhumay tagtay baashi in la istuhumo ayay tagtay waa arrin iska culus muxaadaro gooni iyo fadhi gooni ah bay u baahan tahay markaan eeddu isoo gaadhay oon dib hadalkii u dhagaystayna wadaadihii ka hadlay waan yaraha saluuga saluugga aan saluuga darteed baa waxaan is idhi kelimo gooniha ah ka qabayn laakiin bal cashirka muslimka gudihiisa xoogow aan ka darinoo joojin ah ka dheh qodobka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadnaqo culummadii muslimiinta ahayd anuun cidna magacaabaynin ee qadiyadda ka hadlay ee isu dayey in ay diinka difaacaan aflagaadadii ay jaa'ifada nebiga loo geystay ay ka dhiidhiyaan muslimiinta ay baraarujiyaan ku caraabiyaan oo ku tirtirsiyaan inay diinkooda difaacdaan arrintaasi ka mahadnaq bay mudan tahay mana rabo inaan ka hoos dhaco ninkii geeljiraha ahaa ee isagoo ceel jooga hasha u heesay wuxuu yidhi markay tuban tahay ama lala tago hellay looma kala tago buuri yacni geelu markuu ceelka joogo markay tuban tahay ama lala tagee la dhaco looma kala tago markay ceelka joogto waxaa shubi ninkii shalay in loo liso loo diiday ninkii laga marti soori waayey ayaa markay geelu ceelka jooga shubhayo xaq loogu leeyahay haddii la dhaco dhicinteeda iyo ku dagaalankeeda waxaa laga rabaa ninkii gaadiid looga diiday hal maala looga diiday sake laga siin waayey asagoo socotaa dhiil caanaha looga lisi waayey marka wuxuu markay tubantahay ceel joogto weeye ama lala togee la dhaco walee looma kala taguui looma kala tago waa la isugu yimaadaa bimacnaa geela in la ilaaliyo la dhaqo waa dan guud weeye baa ku dhisan soomaali baa ku taagan xoogo yarkee marka inoo dhexeeya xisaabaadka ah markaasu koo la fiirin mahayo horta geela ha la shubo war ha la dhacsho weey hadda wadaaddahaas wax badanoo noo dhexeeya in ka midoo qadiyadda ka hadashay hadda ku leexan maayo maxaa yeele waxay ka hadleen hawl aan loo kala tegaynin wile looma kala tago soo ma garataan meesha u socoto mar haddii diinkii iyo rasuulkii iyo shareecadeennii khatar la geliyey nin walboo ka hadlay oo difaac isku daya gaalba allah ka dhigee wuxuu naga mudan yahay waad mahadsan tahay inaan dhahno in allaha la yu'ayidu bihada اddiin biاrajul اlfaajir wadaaddaha ammaantooda mahadnaqooda haddaan ka tago waxaa si gaara aan u mahadnaqayaa bulshada dhallinyarada labyo dhadig bale ee baraha bulshada aad oga dagaalamay ee hawshaa ka dhiidhiyey ee wacdaraha ka muujiyey ee markaan dhagaystay ama aan dabagalay qalbigaygu ku qaboobay aad baan farxa qadiya daayad ah. in muslimiintu maanta dhallinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeenna dura inay halkaa la gaadhaan dareenka maanta ay qabaan dhallinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba hadduu toddobaatan iyo shantii jiri lahaa culummadeenni lama laayeen inaysyaad barre dan baarida kuma gowraceen ninka boqorka ama ah, madaxweynuhu ah waa faajir daaqi ah wuxuu qiimeeyaa kolba bulshadu meeshay marayso hadday bulshadu yac tidhaahdo wuu cabsadaa hadday u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqa la ogyahay wey arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabaha igu kalifo wey inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa lamida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhallinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhig ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kalifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadna qaar dhallinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan qodobka ii raaca waxaa weeye ina warsamo hadalkiisu inaan qiimeeyaan rabaa kadibna xugum saaro marka xigtana wadaadaha ka hadlay wax ka khaldan aan tilmaamo marka xigtana waxa idinkaga aadan dadka noocaasoo kale aan tilmaamo qodobka koobaad waxaa weeye ee ku saabsan inaa warsame hadalkiisu hadalkiisa togan iyo ka taban bilow iyo dhammaad marka la qiimeeyo la dhibciyo wuxuu xambaarsan yahay in la quudhsado nidaamka islaamiga ee siyaasadeed la bumbuuniyo la ammaano la bilo nidaamka reer galbeedka siyaasadeed hadalka nuxurkiisa guud markaad qiimaysaynu ka hadlayna bilowga hadalkiisa ilaa dhammaadkiisu wuxuu iskugu jiraa hadal toosoo togan mubaashir baa carabiga lagu yidhaahdaa iyo mid taban af soomaaliya tabni baa le carabigana hayru mubaashir baa la yidhahdaa hadalka togan ee toosan iyo ka tabanba bilow iyo dhammaad markaad isku qiimaysa qiimeyn guud waxaa ka soo baxaya maxaa ka soo baxaya waad dhegaysateene anigu saddex goor baa ku ceshaday waxaa ka soo baxaya nidaamka siyaasadeedee islaamiga inuu quursanayo xaqirayo ama uu daraabayo xaggana uu bilayo wanaajinayo nidaamka reer galbeedkaee wastareenka siyaasadeed dimuqraadiga mucaasirka ah qodobka asaga waa kufrun fii diin illahi biijmac lmuslimiin gaalnimo uu ku dhacay kow iga dhimidda ayadaa gaalnimada kale hadalkiisa uu xambaarsanaya labaad waxaa weeye inuu inkiray xadiidkii saxiixa ahaa fi saxiixayn ummaduna ay kula kulantay bilqabuuli ay kula kulantay kun iyo laba boqoloo sano ka badan ee min xadiid abi saciidin alkhudriy fi saxiixayn min xadiii bni cumar fii saxiixi muslim iyo axaadii fara badanood garanaysaa naaqisaatu caqlin wa diin wuxuu ku tilmaamay ina warsame wuxuu ku tilmaamay inuu yahay xadiid faalsa ah oo meeluu ka yimid aysan jirin oo jeebabka lagala soo baxaayo cudurdaarashadii diblomaasigeed siyaasiga ahayd ee bbsada uu siiyeyna wuxuu ku sheegay inuu xadiidka inuu saxiixay og yahay xadiid nabi maxamed ood ogtahay inuu sugan yahay ninka dafero xukumkiisu waa kufri asaguna cala araajix min aqwaali ahli اlcilm wain kaana min ahbaar اlaxad khabar waaxid baa allaha ka dhigo ninkii dafira xadiid sugan lafdigiisa ama macanihiisa asagoo garanaya inuu sugan yahay nabigana uu leeyahay waa kufri labaad oo uu ku dhacay kufriga saddexaad ee uu ku dhacay waxaa weeye hadalka taban laga fahmaya ama daahirba ku ah nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo culimmada muslimiintu xaqiray lanna xadiidka wuxuu sheegay inuu xaqirayo dumarka in lagu afjigo oo xaqay leeyihiin lagaga celiyo dumarka lagu quursado lagu xaqirayo xaqa siyaasaday leeyihiin loogu diidayu xadiidku sugaya sidoo asagu uu u arkee markaa uu aaminsan yahay xadiidka xaqiraadda iyo liidnaanta iyo dulmiga dumarka xambaarsan waxaa ku hadlay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam taa macnaheeduna waxaa weeye suubanuhu asagaa kow ka ah wadaaddaha iyo culummada xaqira dumarka xaqoodana u diida afjiga xaqa siyaasadeedna sanka kaga dhufta ee u diida suubanuhu la xaqira calayhi salaatu wasalamna waa maxay waa kufrun biijmaaci ahli اlqibla hadalka saddexaad kufriga saddexaad inaad sidaa u fahanteen baan u malaynaya waxaan ka hadlayaa hadalkiisa tooska midka sariixa ka daahirkaa ka iltizaamka iyo lusuumka ku imanaya intuba waa isku qiimaynaya waxaa kaloo ku jira hadalkiisa inaad dhegaysateen baa laga yaabaa qaybaha u dambeeya wuxuu leeyahay waxaa la sheegsheegay laleeyahay musiiba dhalan iyo balaayaa dhalan iyo liibaandaraa dhici haddii dumarka siyaasadda loo dhiibo ama ay taliyaan ama madax noqdaan waxba kama jiraan waa been buu leeyahay halkaana wuxuu dafirayaa oo beeninayaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii abubakr nufac ibn xaari lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a nabigu ma guulaystaan maa liibaanaan buunabigaa yidhi asna wuxuu ihi waa been waxba kama jiraan way guulaysanayaan wax musiibaa dhici mayso isku dhac iman mahayo hawshu waa dhagdhag nabi allow keri of baa lagu yidhi hadalkiisu waa sida sibcana dhuuxdeen baan waa kufri afraad waa kufri iyo gaalnimo afraad wey hadalkaa dib u dhagaysta midda shanaad oo ku dhacay gaalnimada shanaad oo ku dhacay hadalkiisa erayga oogu dambeeya wuxuu leeyahay haddii dowlad aan awood ku leeyahay ama aan ka taliya ays timaado soomaaliya waxaan ogolaanayaa oon qarirayaa in rag iyo dumarku ay siman yihiin maydan dhegaysanin baan u malay rag iyo dumarku waa siman yihiin waxba uma dhexeeyo dumarku ragga kama hooseeyaan naaqus ma jiro waa laba faroodoo siman buu leeyahay wa haada waa maxay waa taqriiru lmusaawaati bayna alrijaali waاnnisaa'i waa kufrun akbar biijmac اlmuslimiin waana tii culummadan lagu laaya toddobaatan iyo shanti qudhigeedi weeye sagaalka wada ama tobanka lagu dilay kufrigaasi waa kufrigii shanaad weeye kufriga lixaad ee uu ku jiro waxaa weeye haweenaydii gaasha ahayd engela merkel ee ku duqowday gaalnimada tincaska ku noqotay ayuu ammaan kala duldhacay aadna u ammaanay wa tabjiilu kaafirin kufru cinda alfuqahaa gaal in la weyneeyo oo la bumbuuniyo oo ummaddii qudwaiyo ku dayaasho looga dhigana waa gaalnimo madax bannaan cinda bacdi alfuqahaa ka fuqahaai alxanafiya bal waxay gaadhsiiyeen fuqahadu walow sallama calaa majuusiyin tabjiilan kafara walow qaala likaafirin yaa ustaadii tabjiilan kafara haddaad gaal weynayso ood ku torood macallinkaygii oo barfasoorkaygii oo adoo weynaynaya ama aad salaanta salaan ay ka muuqanaysa weynayn kafarta bilaahi alcadiim cinda fuqaha'i alxanafiy angela markel qaabku u weyneeyey iyo soo u buunbuuniyey iyo meeshuu geeyey ilaan ku sigta inaan jeclaadaba naagta ayuu waday waa maxay wa tabjiilu kaafirin kufrun meeqo kufri baad iga haysaan lixdaa gaalnimuu ku jiraa ina warsame si toosana iyo xataa si sarbeebana ogamuusan toobadkeenin been buu sheegay markuu lahaa warbixinta b b da siiyey wuxuu yidhi waxaan ka waday macnaha xadiidka beentii weeye markaad baabulkufri iyo tafsiirulalfaad maraysaan iyo dilaalaadka ruuxu hadduu gaalnimo cad ku hadlo ama eray daahir ku ah macno uu ku hadlo kadibna uu macno kale ku awilo laa yuqbal cinda alculamaa xadiid faalsa ah oo meeluu ka yimid uusan jirin oo jeebabka lagala soo baxay ayaa dumarka lagu xaqiraya hadalkiisa sariixiisa wey maya mise waxaan ka waday tafsiirkiisiiy macnihiisa waa been cad waa kalaam diblomaasi ah burdhaglaysi caamadaa la rabaa in jaf cidlaa loogu ordo dadka la lugooyaa la rabaa ilaa amminkan towba sariixa ah oo uu la yimid ninkaa asaga ma uu jiro lixdaa kufri ayaa markaan hadalkiisa fiiriyay bannaanka taalla ninkii sii qodqodana af madoobaa le meel cad lagama waaye waa laga helayaa kufriyaad kale maxaa muslimiinta kaga aadan muslimiinta waxaa kaga aadan ninka asaga ah wuxuu khatar geliyey diinka yaga wuxuu meel kaga dhacay qadarintii iyo xurmadii shareecadayada wuxuu qursaday suubanaha naga calayhi salaatu wasalaam waxaa waajiba ah naftiisa in khatar la geliyo meel walba uu joogo lagu beegsado dhallinyarada muslimiintaan la hadlayaa jilib culusta lama hadlayo la'anno jilcustu waa i gabeen hadday xubinkooda iyo cadkooda goostaanna halkaaba maanta hawshu ma gaadheen ninka gabay ee geedkiisu nagu soo dumay waa duqayda dhallinyaradan la hadlaya dhallinyaradu waxaa waajib ku ah ninka asagaa siduu muqadasaadkiinna khatar u geli inaad naftiisa khatar u gelisaan wa ana ataxamal mas-uuliyata dalika bayna yad illaahi subxaanahu wa tacaala middaasi waa qodob aan raba inaan idha qodobka ii raca waxaa weeye wadaaddaha ka hadlay badankood hagardaamo diineed bay idinku sameeyeen hagardaamo diimeed bay idin geysteen waxaan ka ahayn inta anigu dhagaysay baan ka hadlayaa sheekh daahir aw cabdi ee sheekh xasan daahir aways faka allah asrahu waxaad arkaysaa kuwo kuwale ninka waa inuu toobad keeno ayagoon xukumaynin waa idabdaro iyo marin habaabin ummadeed weeye ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay ama kufri ku dhaco ama uu dembi ku dhaco cudurdaarna leeyahay ha toobadkeena macnaheedu maxay tahay waa been caamadaa lagu siraa idinkaa waxaa laydin moodsiinayaa in la hadlay oo xaqi la caddeeyey oo diinka la sharxay oo diinkii la difaacay waa been wey ninku hadduu cudurdaar leeyahay oo ama muta'awil yahay agtiinna ama uu jaahil yahay dembiba kuma dhicin muxuu ka toobadkeenayaa kufriba kuma dhicin muxuu ka toobadkeenayaa ninka muta'awilka ama jaahilka ama cudurdaar kale waxay wuxuu kasoo ka dhigan yahay kaannahu lam yaqac inuusan ku dhicin wax dembi ama wax kufri ah miyaad aragtay nebi maxamed oo saxaabi khaldamay oo jaahila ah ama muta'awila tub ilallahi leh gawaanka ciddada laydinku ordaya ee beenta ee geedka saramarada laydiin saaraya iska ilaaliya dhagar iyo khayaano wey khayaanada labaad ee idinka galeen waxaa weeye ina warsame in badanoo ka mida waxaan tuunsanahay in qabyaalad ay u caydhsanayaan in ayaga ka midana waxaan tuunsanahay in siyaasad ay u fiijisanayaan haddaysan jirin dareenkaygu uusa sax ahayn maxaa kala duway caliwajiis iyo ina warsame caliwajiis kii darad lahaa ma aha kitaabka qur-aanka looma soo dejinin in ummado iyo dowlado lagu maamulo ma aha qaamuus loo soo dejiyey in ummad lagu maamulo hadalka caliwajiis iyo hadalkan ina warsame kee khatarsan ina anzalna ilayka alkitaaba biاlxaqi litaxkuma bayna اnnaasi bima araaka allah wla takun lilkhaa'iniina khasiiba awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim ina fii dalika laraxmata wadikra liqowmin yu'minuun walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu cala cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun faxkum baynahum bima anzla allah wlaa ttabic ahwaa'ahum cama jaءaka min alxaq likullin jacalna minkum shircatan wminhaaja waanixkum baynahum bima anzla allah wla tttabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzla allahu ilayk idan qur'aanku waxaa loo soo dejiyey in ummadda nabi maxamed lagu maamulo dal iyo dhul iyo dad iyo diinba ninkii shalay lahaa kitaabka qur-aanka maaha qaamuus loo soo dejiyo ummad in lagu maamulo sheekh iyo caalim buu kuu yahay masaajidaad ku soo dhowaysataa kan habargidina waad fiijsan maxaan marka kaa aaminaa ma wadaad tahay mise danaystaa tahay ina warsame xukuumaddu ka tirsan yahay iyo amiirkeeda farmaajo ayaa waxay ku yihiin dowlad islaan ah ayagaana ka daray inay warsamo wuxuu aaminsan yihin la aaminsan yihiin wayna ka daran yihiin caliwajiis iyo ciidankiisu iyo farmaajo iyo kulligood iyo khayre waa maxay waa hal waa hal diro isku mid ah ummadda maxaad u dhagraysaan oo u khaa'imaysaan haddaad cabsatee ma iska aamustaan ila waa lugooye haddii aad badhiraysaan xaqa maa caddaysaan maxaa keenay in laba shayoo isku mida bal kala daran kii daraana laga aamuso kii tabarta yaraana la fiijistoo la caydhsado mindhaa hawshu waxaa weeye miskiin baahee miska la fuwa leh ina warsamayn mindhaatun jilicsadeen baa laga yaabaa ama baraha bulshadu baryahan aad loogu dagaalamo kastam laga raadiyo ayaa la qancinaya xooguu balaqa loo tuurayaa la socda amba diinka waan difaacaaye yani waa khalad hawsha ayada dhallinyaradu inay ku kadsoomaan ma aha inay ku kadsoomaan erayada khaldan ee majar habaabinta ah waxaa weeye ee dul sare la meerayo waa khalad ummadda la in lagu lugooyo inaa warsame iyo intuu ka tirsan yahay ku dowladda waa isku mid xilli aan dheerayn buu lahaa laba kamida ah hadii aniga la yidhaahdo shareecada miyaa lagu dhaqmaa mise dastuurka ay say soo ma garanaysaa xaggee jiraa ninkiisaa lahaa kii uu warka keenayna waa fadhiyaa cali wajiis waxaa ag markuu sidaa lahaa wadaadkii ictisaam amiirkooda ahaa ninkii saleebaan muxua magaciisi bashiir axmed salaad baa ag fadhiyo dhowrahaya warkadaa ma soo videogu maydan daawanin qurub nijaasa oo iskaalmaystay oo idinka idin lugoynaya wey soomaaliya waxay tidhaahdaa dameero iyo dumar isku dir alle lama dego dadka aad la degantihiine dowladda idin waa isku dir waa isku fir dirkaan ka hadlaya ma aha kii qabyaaladda la socda waa isku mabda iyo isku fikir baan ka hadlaya cidday dooni ha noqdeen yaa laydin lugoynin beenna aynan idin sheegin intaa caawa inaan idhaahdo waa rabay ilaahay baana subxaanahu wa tacaala aanu ka sugaynaa dowlad islaan oo quman inuuna siiyo wixii diinka ayaa ka soo horjeedana uu dumiyo baabi'iyo cadowga muslimiintai diinka anagu ha jabo wixii diinka anaga taageersan allaha guuleeyo fariintaydu waxa weeye axad u maqan diinkiinna ma jiro laa culumo walaa waayeli nabadoono dhallinyaraa u taalla hawsha ayada yaan nalooga soo dhicin albaabka iyo furinta taagan tihiin wallahu aclam baabu itimaam اlmaamuumi biاlimaami qala اimaam xadaana yaxya bnu yaxya wqutaybaة bnu saciidin wabubakr bn abi shaybata wcamr annaaqidu wazuhayr bnu xarbin wabu quraybin jamiica can sufyaan qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaana sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriy muxamed qaala samictu anas bn malik baan ma yaquulu asagoo leh saqط الnabiyu nabigaa ka dhacay calayhi الsalaaةu wasalaam can farasin faras buu ka dhacay faraskaas uu ka dhacay magaciisa lama sheegin subanu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa soo maray toddoba faras intuu noolaa toddoba faras baa soo maray oo gaadiid u ahaa uuna ku dagaalami jiray kulba mid buu helayey faraskuu yahay lama sheegin lamana cayimin laakiin waa fardaha toddobadaee nabiga soo maray calayhi salaatu wasalaam mid ka midow fa juxisha waxaa la dhaawacay shiquhu laymanu dhankiisa bidix meesha lowga ah ama boodyada eh, iyo meesha low iska galaan ah ayaa nabiga xoogow nabar ka gaadhay markuu ka dhacay faraskii geetimireed iyo faraskii baana isku qabtay iyo meya dhulku ku dhacay ayuu nabigu lowgu mudxay labadooba waa la sheegaa fadakhalnaa calayhi maxaa nabigu waa bashar min albashar marka laga eego masaa'ibtay dhibaatooyinkii xanuunaha ku imanaya calayhi salaatu wasalaam dhanka kaluu ka barakaysan yahay dhankaa bini'aadamka ayuu ka shabahaa marka ceeb ma inuu nabigu nabar gaadho ama uu xanuunsado fadakhalnaa calayhi nabigaan u galay nacuudu annagoo booqanayna faxadarat isalaatu salaadii ayaa gashay fasallaa bina wuna tujiyey nabigu qaacidan asagoo fadhiya ayuu nabiguna tujiyey salaadaana salaad waajibay sida raajixa ah, oo markaa nabigu uu kici waayey iyagoo la joogo nabiga uu u sheekaynayo oo la fadhiyo ayuu markaa wakhtigii la gaahay wadaadana waxay dheen salaad sunna ah ayay ahayd fasallaa bina asagoo fadhiu nabiguna tujiyey fasallayna waa tukannay waraa'ahu waraa'a rasuulilahi rasuulka ilaahay gadaashiisaan ku tukannay fadhina jamcu qaacidin falama qado salaata salaadda nabigu markuu dhameeyo uu salaama naqsaday qaala wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay inamaa jucila ay nusiba waxaa loo qotonshay oo meesha loo dhiga weeye imaamku liyu'tama bihi in lagu daydo fi lafcaal la fi niyaati cinda jumhuur ahlicilm afcaasha iyo falalkuu samaynaya lagaga dayanaya xagga niyada lagaga dayan maayo cinda jumhuur ahlicilm maxaa yeelay adoo salaad duhur niyaystay waxaad ku xidhan kartaa nin niyeystay casar maqrib cishe adoo sunno tukanaya waxaad ku xidhan kartaa mid farad tukanaya waalcaksu saxiix marka hadday niyada shardi laga dhigo waxaa ka imanaysa iskuma xidhan kartaan iskuma xidhan kartaan waaan ra'yiga marka xanafiyadu iyo inta la halmaasho ay mareen cinda jumhuur ahlicilmi inamaa jucila alimaam liyutama bihi fi lafcaali wixii daahira muuqanaya ama qowl ah ama markaasi ficila loo jeeda niyadu ma soo gelayso sida ay axaadiistu caddeeyeen maxaa yeelay suubanaha calayhi salaatu wasalaam oo sunno tukanaya wakay saxaabadu ku xidheen fii salaati alkhawf mucaad ibnu jabal oo asagu sunno tukanaya wakay ku xidheen saxaabadii kale ee uu tujinaya reer bani saliim waad garanaysaa faidaa kabara haddaba nabiga u duuduubay buu hadda tafsilinaya suubanuhu faidaa kabara imaamku hadduu allah akbar yidhaahdo salaadi galo fakabiruu takbiirsada waidaa sajada hadduu sujuudo imaamkuna fasjuduu sujuuda waidaa rafaca hadduu ka soo tooso ictidaalkii uu ka soo toosa ama sujuudina farfacu idinkuna soo toosa waidaa qaala hadduu yidhaahdo samica allahu liman xamida ilaahay wuu ajiiba ama allah ajiibo ninka ku mahadiya faquluu waxaate rabbanaa walaka alxamd rabbigaanow mahad aday kuwa ahaatay rabbanaa walaka alxamdu in wuuda la raaciyo iyo in laga gooyaba way bannaan tahay in la raaciyana loo badan yaho sunnadu u badan tahay axaadiistu waidaa sallaa qaacidan wahada maxalu shaahid hadduu fadhi ku tukadana fasalluu qucuudan ajmacuun bimacnaa haddii baa layidhi imaamku hadduu fadhi ku tukado idinkuna la fadhiisa idinkoo fayow oo badqaba waa isku mid wax kale maxaad mooddaa haddiiba lagu fadhiisiiyey adoo istaag ku tukan kara lagu fadhiisiiyey saad u waafaqday imaamkaadoodan u khilaafin wixii kalena waa ka sii daran yahay wax walbaa lagu waafaqayaa oo ficil daahira bimacnaa halkaa nabigumaddu wuxuu ku tarbiyaynayaa midnimo iyo wada socod iyo wada jir khilaafka iyo tafaraaruqa iyo dhantaalku nabigu diidan yahay calayhi salaatu wasalaam sida aan u midaysannahay hal ruux noo daba taagan yahay hal ruux u daba taagannahay baa la rabaa in wax walba aynu isku waafaqno xadaثna qتaybaة بن سacيidi qال xadana layث بن sacد وxadana mxamed بن رمح بن hاجر التujibi أhbarana layث بن sacد can بن شhاب الزهري بmacna qتayba mحamed ba kilahuma can layث can بن شhهاab can أنس بن maliki qaal khara rasuul الlah rasuulka ilaahay baa ka fanin ama ka dhacay can farasin faras fajuxisha ay fakhudisha khadshiga garaafaha ama dilaaca ama yaa la yidhaahdaa ama xangaruufada yar xoog badan ayaa loo jeeda fasallaa lana qaacidan isagoo fadhigu nabigu na tujiyey oo salaada naga saaray uma dakara wuxuu sheegay naxwahu naxw alxadiid الsaabiq daakirku waa ley bnu sacad daakirku waa leyt bnu sacad maxaa yeele wuxuu mutaabacaynayaa sufyaan bnu cuyayna can الzuhri sufyaan can الzuhri baynu soo maray hunaana waa leyt bnu sacd can الzuhri waa aragtaan bay la tahay uma dakara wuxuu sheegay leyt bnu sacd naxwahu naxwa xadiidi sufyaan oo kaleu sheegay wax ku dhow oon aan la mid ahayn xadaanii xarmalaة bnu yaxya qaala ahbarana ibn wahbin cabdullah ahbaranii yunus ibnu yaziid alayli can bni shaab الzuhri ahbaranii anas bnu maliki an rasul sl lay slam surica nabiga waxaa laga lagday oo uu ka dhacay weeye kafanina can farasin faras cadaysima ah oo xoogow bayr qaba ayuu ahaa fajuxisha shiquhu layman dhankiisii bidixbaa midig baa cafwa nabiga la dhaawaco garaafa ka gaadhay فذكر wuxuu sheegay بنحو حديثهما ساق iyo dakara ahbara waa isku mid يونس yuunus ba hadda loo jeedaa yuunus baa wuxuu mutaabacaynaya sufyaan bnu cuyaynad soo marteen iyo lay bnu sacad oo hadda inoo dembeeyey marka saas uu u lamaaneeyey damiirkii u noqonayay labadaa wadaad fajuxisha shiquhu اlaymanu dhankiisa midig baa la dhaawacay fadakara wuxuu sheegay yuunus binaxwi xadiiihima naxwi xadiii sufyaan wاlleyt ibnu sacad wazaada wuxuu ku daray yuunus faidaa sallaa qaa'iman imaamku hadduu istaag iyo sarajoog ku tukado fasalluu qiyaaman idinkuu taagtaaganna tukada xadaana ibn abi cumar alcadani maxamed bnu yaxya ibn abi cumar alcadani qaala xadaana maca bni ciisa alqazaaz can maalik bni anas can الzuhriyi can anas bn maalik anna rasul sal l slm rakiba farasan nabigu wuxuu e, gaadiidsaday ama koray e, faras fa surica canhu nabigu waa ka fanne waa ka dhacay fajuxisha shiqhu اlayman dhankiisi midig ayaa la dhaawacay fadakara wuxuu sheegay e, maca bni ciisa cafwan maali maali fadakara maalik wuxuu sheegay binaxwi xadiiihim xadiidkoodii oo kale wax ku dhow bimacnaa wuxuu u jeedaa yunis iyo layth iyo sufyaan iyo sufyaan saddexdaasuu xadiidkooda kale u wa fiihi xadiidka maalig waxaa ku jira idaa sallaa qaa'iman hadduu imaamku istaag tukado fa sallow qiyaaman idinkuna istaag ku tukada markaanu dhammayna axaadiis isku macnaha baan bal sheegaynaa say iskugu khilaafeen wadaaddo xadaanaa cabd bnu xumayd qaala ahbaranaa cabdurazaq bn hamaam asancani ahbaranaa macmar can الzuhriyi qaala ahbaranii anas bn maalikin ana nabiy sal l slam saqata nabigu waa ka dhacay min farasihi faraskiisiibuu ka dhacay fa juxisha waxaa la dhaawacay ama dhaawac gaadhaye garaafiya xagtin shiquhu layman dhankiisa midig weliba riwaayaadka qaarkood sunaanka ku marteene nabigu xagashaa kala baxday xogow kala bood yaa ku dhacay oo xanuun culus buu ahaa nabar culus buu ahaa wasaaqa alxadiia xadiidkii ayuu kaxeeyey ninkaas kaxaynayana waa macmar macmar wey hadda lanna isagaa wuxuu mutaabacaynaya maalik yunis lay iyo sufyaan ibnu cuyayna soo marteen walaysa fiihi kuma jiro xadiidka macmar ziyaadatu yunis wa maalik maalik iyo yunis intay kordhiyeen asagu ma wata riwaayadiisu ee wuxuu la yahay weeye riwaayadii hore ee sufyaan ama lay ayuu la mid yahay xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabd bnu sulaymaan can hishaam ibn abi cabdillahi dastawaai cafa can hishaam bni curwa can hishaam bni curwata can abi abi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat ishtakaa rasuulullah rasuulkii ilaahay baa sheegtay nabigaa xanuunsaday w calayhi salaat wasalaam fadakhala calayhi naasu min asxaabihi nabiga waxaa u soo galay dad asxaabtiisa ka mid yani anas markuu sheegay imaamku wuxuu inuu shawaahid u keeno xadiidka caaishu markaa ku bilaabay yacuuduuna iyagoo nabiga booqanayo balbariidinaya calayhi salaatu wasalaam fasallaa rasulla rasuulka ilahi baa tukaday jaalisan asagoo fadhiya fa salluu bisalaatihi qiyaaman nabiga markaa salaaddii fadhiga ku galo de istaagi karo idan qaacidada aad soo marteen weeye wax walboo shardi ah haddii laga cajiso waa dhacaa ashardu idaa tacadara cilman aw camalan saqata ictibaaruhu waad soo marteen in la istaagoo salaadda tukado rukni iyo shardi bay ahayd idan laakiin nabigu hadda ma awoodo calayhi salaatu wasalaam saasuu fadhiga ugu tukaday maadaama saxaabada iyagu bad qabaan istaag bay salaadii ku galeen fa salluu bisalaatihi nabigay ku xidheen weeye salaadiisii qiyaaman iyagoo joogjoogoo taagtaagan fa ashaara ilayhi wuxuu u midaaray an ijlisuu fadhiista gacantu u ishaar wuxuu ihi fadhiista fa jalasuu waa fadhiisteen nabiga salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa laydin hordhigay liyu'tama bihi in lagu daydo la raaco aan la khilaafin daahirka faidaa rakaca farkacu hadduu rukuuco idinkuna rukuuca waidaa rafaca hadduu soo toosana farfacuu soo toosa idinkuna waidaa sallaa jaalisan hadduu fadhi ku tukadana fasalluu juluusan fadhi ku tukada idinkuna oon raaca imaamkiinna u fiirsada meeshan iyadaa fiqi cajiiba ku jira oo ah xagga waxdada iyo midnimada ummadda muslimka ah xaggee kaga jiraa maslaxat ljamaaca ayaa la hormariyey laga hormariyey maslaxat lfardi adiga waad awoodaa inaad ku tukato istaag oo annagoo dhan baa awoodna inaan istaag ku tukanno laakiin imaamkii asagu ma awood inuu istaag ku tukado maalan inaan khilaaf muujinno oon ka isgarab marro iyo inaan israacno shareecadu waxay qallibtay inaan israacno oon hal nadaam wada fadhiisanno wada istaagno idan hawshaasaa ku jirta mar anugu haddaan awoodo inaan istaag ku tukado maxaa imaam fadhiga raacinaya shareecadu ma dhicin may raaca laydhi sinaada israaca wax walboo khilaaf iyo tafaraaruq iyo kala duwanaan muujinaya shareecadu way la dagaalantaa walidaalika saxaabadu fahmeen wakii odhan jiray cabdullahi bn mascuud alkhilaafu sharun cumaanoo amiiruu arkay inuu qaabka uu salaada markuu yimaado xajka salaadii raba inuu gaabiya ile musaafur ba ahay ayuu dheereeyey isagoo markaa u arkay maslaxo kale iyo hawl kale u muuqatay wuu la hadloo ka daabulo waa ku qanci waaye kadibna cumaan buu la tukanay oo salaaddii la dheeranayay ibnu sacuudo waa sidee baa isodigi lahaa sunadiibuu khilaafay cumaan waa la hadlay waxna waa u sheegay isfahm weyn laakiin alkhilaafu sharun buuri intaan kala boodi lahayd ee anna dhan u citaalin lahaa asagoo dhan u dhaqaaqi lahaa oo soconaynaa wixii xaqeen u sheegi karaa oo u sheegaya saxaabiguna marka cumaanna mutaawil buu ahaaye ma ahayn mucaarid xaqa diidan wuxuu u in haweeney ku guursaday meesha marka wuxuu u xajka waxaa salaadaha loo jamciya ama loo gaabiyo inay tahay cilatu safar aysan ahayn alishtiqaalu biacmaali اlxaji wاlcumra aysan ahayn maxaa yeelay salaadaha waad aragteen mina iyo marka la joogo iyo meelaha waana la gaabiya waana la jamciyaa reer iyo iyo korka imaadba kulli saasay yeelaan mashquulka jira weeye waxsaa loo yeelayo ee ma cilatu safar isagu maadaama xaasuu ku yeeshay wuxuu qaatay inuu cilladu ay tahay safar anuu muqiim baana makaaban jooga islaam baa ii degan idinku salaada gaabsada laakiin anugu waa dheeranaya hadday ugu daba tukataanna waa inaad dheeraysaan soo istaaga muta'awil buu ahaa ayib la yidhahdo guurka la sheega ma sugnana waxaan leenahay wuxuu ta'awulay caamadu ka baqay inay maadaama beytka ilahay ba salaadihii duurka laba lagu tukanayo oo casarkii laba dhaga dhigay oo ceshihii laba laga dhigay weligeed ba inay tahay labalabo labalabo reer markaa uu ka baqay inay khalad hawsha u fahmaan maslaxa u diineed ayib mutaawil buu ahaa xadana abu rabiica الzahraaniyu sulaym bnu daawuud qala xadana xamaad yacni bnu zayd ibnu dirham albasri xa waxadana abu bakr bn abi shaybata abu quraybin qaala xadana ibn umayr cabdullah الله xا وxadana بن نمير محمد weeye قال xadana أبي aabihii hadda laga soo warinaya abu كرayb أبو بكر بن أبي شيبة ka warinayeen aabihina waa cبد الله بن نمير الهمداني جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناad نحوه sanadkan ayuu asagoo kale ku tabiyey وxadثna qتيبة بن سعيid قال xadثna الlayث بن سعد xا وxadثna محمد بن رمح أخبرna الlayث بن سعد عن أبي الزبير can jaa bni cabdilaahi alansaari qaala wuxuu ihi ishtakaa rasuul اllah rasuulka ilaahay baa sheegtay ishtakaa shakwadu iyo sheegashadu waa eray soomaali ah xoogo waan yaraha sheeganaya bimacnaa waan dacwoonaya maaha xanuun waan xanuunsanahay wey nabigaa sheegto xanuunsaday fasallaynaa waa tukannay wara'ahu nabiga gadaashiisa wahwa qaacidun asagoo fadhiya wa abubakar abuubakarna yusmicu nnaasa dadku maqashiinayey takbiiraw nabiga takbiirtiisa aan gaari lama ka taagan tahayna codkaadu hawada qaada waa dheeryahay dad fadhiisatana hoos buu codku aadayaa makarofoonana hadde jirin faltafata ilaynaa nabigaana soo daymooday ama na la jaleecay fa wuxuu arkay qiyaaman annagoo taagtaagan nabiguna uu fadhiyo fa ashaara ilaynaa waa noo fariiqay waa noo midaaray oo fadhiistuna yidhi weeye faqacadnaa waanu fadhiisannay fa sallaynaa waa tukannay bisalaatii ay salaaddiis baan ku dayanay xaala kunna aan nahay qucuudan kuwa fadhiya falammaa sallama markuu nabiga salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi iyagiiba canaantay inkidtum waxaad sigteen inkidtum waxaad sigteen aanifan mar dhowayto latafcaluuna inaad yeeshaan oo samaysaan ficla farisa waruum ficla farisa waruumi falkii reer faris qolyaha mujuusta dabka caabuda iyo waruumi qolyihii nasaarada ahaa reer farisna marka waxay deganaayeen oo ka talinlayeen intuu nabigu uusan saxaabadiisu aysan qabanin bacda mowti calayhi salaat wasalaam waxay ka talin ciraaq ciraaq iyo dhulkan iiraan o dhan bay ka talinayeen dhulkan ciraaq hadda loo yaqaane taqaanaan iyo dhulkan hadda iiraan iyo qaybo turkiga ka mid ah bay ka talinayeen ilaa waxay ka talinayeen xataa afghanistan iyo bakistan dhulka loo yaqaano ayay gaadhsaneen dowladoodu gaadhsanayd reer reer ruumna shaam iyo masar bay ka talinayeen dhulkan shaam la yidhaahdo iyo masar bay markaa ka talinayeen reer ruumku waa nimanka reer yurubee farajiga aad tidhahdaan wixii marka masar ka baxsan ee iyo maqrib dhulkaana baraabiro ayaa u badnoo markaa ka talinayay ayib afkaasaa ka jiray <clears throat> waxaad sigteen weeye inaad samaysaan falkii majuusta iyo falkii qolihii nasaarada ahaa maxay sameeyeen nabi allow yaquumuuna calaa mulukihim boqoradoay dul joogsadaan ayagoo fadhiya boqorkii fadhiya markaasaa la dul la kor taagnaanaya lama fadhiisanaya saasuu u taagan yahay sidii geed baxaytiir hadduu fadhiisto wuxuu u arkayaa in uun quursaday boqorkii ama meel kaga dhacay boqorkuna waa xanaaqaya hal dulu leehayba qoorta hala gooyo sharaftaydu meel kaga dhacay marka buunbuunin iyo bini aadan la weynayo xaqdar lagu weynayo shareecadu ma ogolo ixtiraam ruuxa muslimka qadari laakiin istaagga noocaas iyo howlaha sharcigu waa diidan yahay nabiga calayhi salaa wasalaam boqor walba soo kama khayr badno ayib waa diidan yahay falaa tafcaluu yaquumuuna calaa muluukihim boqorradu ay dul istaagaan wahum muluugtoo qucuudun fafadhiya falaa tafcaluu ha yeelina ficla farisa ha ku dayanina wey i'tamuu ku dayda bia'immatikum fadhi istaagba in sallaa qaa'iman imaamku hadduu istaag ku tukado fasalluu qiyaaman istaag ku tukada wain sallaa qaacidanna fasalluu qucuudan fadhi iyaguna ku tukada imaamka raaca wey xadaana yaxya bnu yaxya ahbarana xumayd bn cabdiraxmaan aru'aasi can abi abi cabdiraxmaan ibni xumayd can abi zubayr muxamed can jaabirin ibni cabdillahi alansaari qaal sallaa bina rasuul اllah rasuulka ilaahay baana tujiyey wa abu bakr khalfahu abu bakrna uu ka dambeeyo faidaa kabara rasuul اllah rasuulka ilaahay markuu allah akbar yidhaahdo kabara abu bakr baa asagoo allah akbar odhanayay liyusmicanaa suu noo maqashiiyo allah barta suubanaha calayhi salaat wasalaam uma dakara wuxuu sheegay naxwa xadiii ley buu sheegay uma dakara naxwa xadiii ley yaa daakirku waa kuma ninka wax sheegahaya waa xumayd aha cabdiraxmaan cabdiraxmaan baan rabaa cabdiraxmaan ibn xumayd oo xumayd bn abdiraxmaan aabbihii ah leannu ninkaas way ninka hadda ka qaadanaya abuzubayr layna horaan wuxuu ka soo qaatay xadiidka abuzubayr ariiqi hore fiiriya ahbarana lay can abi zubayr soo ma ahayn hunaana waa maxay xumayd bn cabdiraxmaan can abihi aabbihiina waa cabdiraxmaan bn xumayd baa la yidhahdaa can abi zubayr marka daakirku ninkaas weeye uma dakara wuxuu sheeg cbdiraxmaan bn xumayd aru'aasi wuxuu sheegay naxwi xadiii lay can abi zubayr buu asna sheegay xadiid ku dhow laakiin aan ku lafdi ahayn xagga macnaha iskaga dhow xadana qutaybatu bnu saciidin qal xadana muhiira ibn cabdiraxmaan yani alxizaamiya yani wuxuu u jeedaa alxizaamiya waxaa laynu soo maray muqn abdiramaan alqurashi alqurashi ayib reer bani maqsuum buu ahaa ama mawla ama saliib yani ama dhaqan ama dhalad buu ku ahaa can abizinaad abizinaadna waa cabdullahi bn dakwaan alqurashi can alacraj cabdiraxmaan bn hormus can abi hurayrata radi allahu tacaala can ana rasuul lah sal slam qaal nabigu wuxuu ihi inama alimaamu imaamku waxaa un weeyo meesha loo dhigay liyu'tama bihi in lagu daydo afcaashiisoo kale la sameeyo aan la khilaafin falaa takhtalifuu calayhi cala alimaam imaamkii idinku ha isweydaaranina ha iskhilaafina isku qaab u tukada istaaga isku waafaqa fadhiga isku raaca wada socda faida kabara fakabiru hadduu allah akbar yidhahdo idinkuna allah akbar dhaha yani salaada gala weeye waidaa rakaca farkacuu hadduu rukuucana la rukuuca markuu daba socdo weeye waidaa qaala hadduu samic allahu liman xamida uu yidhahdo uu ka soo tuso rukuucdina faquuluu idinku dhaa allahuma rabbana laka alxamd halkan daahirkeeda waxaa ka muuqata imaamka inaan laga rabin samic allahu liman xamida laakiin axadiid kaleynu soo maray waana iman doonaan sunanka waa ku soo marteen waa loo jideeyaa imaam iyo ma'muumba inay yidhaahdaan samic allahu liman xamida ayb imaamku tahoruu samic allahu liman xamid kor u odhanayaa muslimiintuna samic allah hoos bay u dhihi rabbanaana korbay u dhigayaan waisdaba marayaan waliba waxay dhahan maye maamun waxaan laga rabaa keliya rabbanaa walaka alxamd imaamkana waxaa laga rabaa samica allahu liman xamida taxmiidda iyo tasmiica aynu qaybsanno tasmiic imaam baa iska leh taxmiidna maamuun baa iyo ha laysku daro ayib madaahibtaaba waa jiraan waidaa sajada fasjudu waidaa sallaa jaalisan fasalluu tukada juluusan ajmacuuna xaalaad dhantihiin idaylkiinba nafar yuusan idin khilaafin wey xadana maxamed bn raafic naysaabir abu bakr xadana cabdurasaaq xadana macmar can hamaam munabihin can abi hurayrata can nabi sal slam bimilihi asagoo kale ayb hamaam munabi baa hadda warinaya abi hurayra bimilihi bimili xadiidi abi hurayra haddaad marayseen min ariiqi alacraj ahaa ayuu tabiyo wey axaadiian hadda kahor baynu soo sharaxnay sunanka iyo sifatu salaatnima dagaal badan baa ka jira axaadiistu aad bay u badan tahay tilmaamaysa macnaha hadda ayaad aragtaa ee ah imaamku hadduu fadhi ku tukado in fadhi lagu tukado la haduu hadduu istaag ku tukadana istaagga lagu waafaqo falaa takhtalifu calayh axaadiita caraka waa wey axaadiis lamida ah, siday u caddahayna ma ay jirto axaadiis lamida ah, siday saxiix u tahay maca badnaashaheedana ma ay jirto axaadiis sugan baa jirta laakiin oo saxiixa ah laakiin say tan u caddahay aan u caddayn oo laysku hayo qaabkay u dhacday ma nabigaa imaam ahaa ma ma'muun bu abubakar buu ku dayanayay mayma abubakar baa mamuun nabigaa imaam aha khilaaf ka taagan yahay aad baa layskugu maandhaafaa axaadiistan annaga shaaficiyada agtanada waa mansuuqo rag yar baana nagu taageersan la socda waagii dambe nabigu geeridiisii xilliguu dhiman calayhi salaatu wasalaam salaadii u dambeysay uu nabigu muslimiinta la tukaday asagoo fadhiyuu tukaday maamuumiintii iyo muslimiintii ka dambeeyena istaag bay ku tukadeen falkaasuu banaha naasikh ah oo nasakhay axaadiistii qowliga ahayd ee ahayd waidaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmacuu nagu halkaasaan maraa warka annagu waa iska kooban yahay waxaan leenahay rugnigii qiyaamka ahaa ee shardiga ahaa daliil cad oon ixtimaal gelin oon mucaarid lahayn unbuu ku dhici karaa axaadiistanna mucaarid baa yimid oo falka suubanaha calayhi salaatu wasalaam jumhuuru lmuxadisiin oo xataa asxaabu lxadiidka shaaficida ay ku jiraan ibnu eh, khusayma maxamed ibnu mundir ibnu jariir aabari maxamed ibnu haarun aroyaani raggii fanigan maxamed nasr almarwasi ibnu xibbaan raggii fanigan shaaficiy duqayda u ah agga xadiika waxay dheen maya axaadiitan meel laga maro ma laha falkaa dambe suubanuhuna calayhi salaau wasalaam ishkaal baabay ku jira ma abubakr baa imaam ahaa mise asagaa imaam ahaa marka looga tegi maayo aqwaashan sariixee cadcad bay yidhaahdeen ee nabigu weliba uu ku cileeyey cilo aan naskh gelin la naskhi gelin bay ku cileeyadheen fain kintum latafcaluu in kintum aanifan an tafcaluu ama la tafcaluuna ficla farisa wاruum ciladaa nasi ma geli karo lanna waa macno qaa'ima nin walboo imaam fadhiya ku daba tukada isagoo taagan muxuu shabahay xagga suurada iyo wuxuu shabahay reer faris iyo marka ciladan naskiga ma geli karaba xadiika xadii lafdiga hadduu iman lahaa un cilada la sheegi lahayn waxaan odhan lahayn xukum saabiq ah ayaa waxaa kor yeelay xugum dambo muta'ahir ah wabittaali falka iyo qowlku inays nasakhaanna dagaal badan baaba ka taagan axmed ba asagu iyo awsaaci iyo isxaaq muraahuuya iyo way dharaxaysano waxay yidhahdeen aan kala qaadna baasha qaabkii salaada uu imaamku ku galo umbaa lagu dhammaystiri maxaad jeedaan imaamka marka hore uu xidhanayo hadduu ku gala salaada fadhi waa lala fadhiisa hadduu istaag ku galana istaag baa lagula geli hadduu doono dib haka fadhiisto hadduu doono dib haka fadhiisto hawl soo korodhay laakiin marba haddii lagu galay salaaddii istaag istaag bay ku dhammaan oo ay ku dhammaysanayaan haddii fadhi lagu galayna fadhi bay ku dhammaysanayaan bidliil buu axmed yidhi nabigu calayhi salaatu haddaan ka soo qaadno salaaddii u dambaysay abubakar ugu yimid abubakar imaam ah kadib nabigu uu xilkii la wareegay abubakarna uu noqday muballiq salaadda maxaa lagu galay istaag buu imaamkii abubakaraa ku galay muslimiintuna way daba taagnaayeen isbedel baa yimid nabiga imaam noqda haddaan idiin daynaba maxaa lagu dhammaystirayaa istaageedii iskama hor imanayaan oo axaadiidta waxaan ku xambaaraynaa idaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman wa idaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan waxaan ku xambaaraynaa markii lagu galo daayib haddii laakiin isbeddel yimaado tii hore baa soconaysa walaa yucaaradu aslun biaslin walaa yuqaasu aslun calaa aslin biaxmed qaacida muhim shaafici buna ka soo qaatay risaaladiisay ku taallaa hase ahaatee inuu asalka imaamku uu asalka uu meel mariyo muusan ku guulaysanin raxmat ullahi tacaala calayh ama mucaarid kalea u muuqday ama waa ka ilduufay ama adila kaleu asagu markaa uu arkay inay ka xoog badan tahay dhibba ma laha jamca axmed baa ugu wanaagsan lianna in naskhi la aado laa yusaaru ila اnaskhi ila bidaliilin laa yaxtamil asalka waxaa u axaadiidtu iyo sunnadu inay sugantoon la nasakhin waxba ku degdegi mayno xadiidka dambea naasikha falka dambe kii horena waa mansuukh lianno daliil cadba ma hayno waabaan jamcin karaa jamac baa ka horeeya ayib intaan loo boodin naskha aan la aadin ayib rayiga axmed aad buu u qiimo badan yahay ayb maalikiyada iyo xanafiyaduna axaadiidaa soo marteen sideeda ay ugu dheggan yihiin xamidda markaa inay naga gar leeyihiin in badan baan caalsaaraha ka qaadanay caawa inay nahayaan baad moodaa ninkii fuligaaha la yidhi eh, islaantiisu ka adkayd ma idinka sheegay hadda ka hor waa idinka sheegaan marinaya nin fulay baa la yidhi islaantiisu ka adkaydoo marka waryaha ariga soo lisgeela soo liskan yeel caruurtaa seexi misigada soo qaad aad u dhaa ulbay mareer way ka xog badan tahay kor intay u qaaday beer kaga dhec xanshirin waagii dambaa ilma hawsha ka xanuunsadeen way la tali waxaa war waxaad yeeli islaamtu markay kugu soo boodo fooda geli oo sansaara ka wareeji oo qorof ku melmel oo maa kuse taatikee tabca loo baahan yahay waa la caraabi waa la markuu intuu iswaalaay garaacdooda intay qaado iyo adhiga boodkiisa ku ridi jirtay oo wadda bay dhex dhigi caawa dhow ku rafaadi oo asagoo halhaylan oo dhiig oo mudawac qabatay yuu ka bixi jiray waagi dambaa la caraabi ilmadeertibaa caraabiyey habeenkii dambe waay t warya waxaa soo yeeli mahaybo war maxaad leedahay ma qaadahayuu way ku soo booddo inay siday yeeli jirta xaggay dhex fadhiisan jirta bowdka markay la kacday yuu raftay iyadoon bowdka gaadhsiinin iyuu ka fakaday carardeedna wuu cararay xaggu kale intuu istaagay rag baad bowd la baratay caawa meel bannaan buu hadda waxaan uga jeedaa xanafiye in badan baad la barateen inaad tiradaan sunnadii bay khilaafeene caawa weydahayaa barabalayna intaa waa gafta xadaana qutaybat bnu saciid cafwan baabunahyi can mubaadarati intaan ku dayna axaadiistaas baabunahyi can mubaadarati alimaam bitakbiiri waghayrihi wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay imaamka in lagala degdego takbiirta allahu akbarta wixii la halmaalaba yacni ka dambe imaamka weeye daba soco ha ka hormarin ha ka hormarin xadana isam ibraahim alxandali wbnu khashramin cali soo ma ahayn cali bnu khashram qaala waxay dhhen labadaa wadaad ahbaranaa ciisa bnu yunis yacni ibn abi isxaaq asabiici xadaana acma sulaymaan can abi saalix dakwaan can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal kaana rasuulu lah sal l slam yucallimunaa rasuulku waxaa kiina bara muxuuna beri jiray salaada iyo sunnada xalaad soo marteen yaquul wuxuu odhan jiray laa tubaadiru limaama imaamka ha ka hormarina haka degdegina laa qawlan walaa ficlan walaa mawdican wamakaanan inaad ka hormarti imaamka lama ogolo daba socda idaa kabara fakabiruu hadduu allah akbar yidhaahdo allahu akbar dhaha waidaa qaala addunya waladaaliin faquluu waxaad tidhahdaan aamiin hadduu faatixa dhammeeyana aamiinsadoo ducaysta waidaa rakaca duca kale maaha de aamiin baa lagu gaabsanaya waidaa rakaca farkacuu hadduu rukuucana rukuuca waidaa qaala samic allahu liman xamida hadduu yidhaahdo ilaahay waa maqla ama ilaahay ha maqlo ha ajiibo liman xamida axadkii mahadiya faquluu allahuma rabbana laka alxamd ilaahayow aday mahadi kuwa ahaatay mudanna lagu mahadiyo xadana qutaybatu bnu saciidin qaala xadana cabdulcasiiz yacni daarawardiya cabdilcaiz bn maxamed buu u jeedaa can suhayb bn abi saalixin can abu saalix dakwaan can abi hurata radi allahu tacala canhu can nebi sal slam binaxwihi xadiidkaadaad marayseenoo kale bimacnaa acmash iyo waxaa ismutaabacaynaya suhayl amaشh iyo shayl baa wada socda shayl can abihi o abu saalixa acmash can abi saalix marka fasaaqa binaxwihi waxaad u celinaysaa suhayl suhayl baa wuxuu sheegay oo uu tabiyey xadiid lamida ku dhow xadiidkii hore ee acmash ilaa qwlahu ilaa qowl acmash acmash riwaayadiisa waxaan ka ahayn ahayd wala daaliin faquluu aamin intaan muusan sheegin suhayl wazaada suhayl wuxuu kordhiyey oo u amash uusan sheegin amash sheegin walaa tarfacuu qabla hortiina ha soo toosina imaamkoo sujuudsan ha soo toosina hortii isagoo rukuucsan ha ka hortoosina suga hadday dhacdo intaad mooddo imaamku inuu tooso inaad madaxa kor u qaado ha ku sugin mara noqo inaad noqotaa la rabaa qolya imaamka ku khaldamaan oy ka hor maraan madaxa ka hor toosaan ama rukuucii sujuudba iyo sidii xaaska koodin hayaan sugaayaan lama raba inaad koodiso waad noqonaysaa diib baad ogu noqon ilaa asagii soo toos xadana xan bashaar bundar sheekh اljamacati xadana maxamed jacfar qundar xadana shucbatu xa waxadana cubaydilah bni mucaad wاllafdu lahu lafdigaan sheegi doona eh, cubaydilah bni mucaad baa iskale qaala wuxuu yihi xadaana abi aabbahi baa noo warramay aabbihinad waa mucaad ibn mucaad alcambari waynu soo maray dhowr goor xadana shucbatu marka waxaa laisku mutaabacaynaya shucbe waxaan isku raacay maxamed jacfar qundar iyo eh, mucaad ibni mucaad an yacla oo ibn caطa alcaamiri samica wuxuu maqlay yacle abaa calqamata magaciisa waxaa lagu sheegaa muslim yasaar abaa calqama magaciisa muslim yasaar baa lagu sheegaa waa nin oo reer bani haashim ah abaa calqamat alhaashimi samica abu calqama wuxuu maqlay asaguna abaa hurayrata yaquulu leh qaala rasul lla sl slam inama alimaamu junnatun imaamku waa gaashaan inama alimaamu imaamku waxaa weeye junnatun waswaaska iyo waxyaabaha saawiga kugu yimid saa kaa xambaaraya sida markuu dagaal iyo hawl ah timaado aad kaga dhigto dowladda waxqabta dowladda kan yeela hay naga cadowga naga tiiriya xuduudda ilaaliya soo dowladda layskama xijiyo dhibaatadii hawlaha imaamkuna khalkhalkii iyo waswaaskii iyo xoogow shikigii salaadaada ku yimid markaad ma'muum tahay isagaa tunka u rinay ad maysid allahuma inaad rukni iyo hawl salaadu aysan ka socon karin aad ka tagtaba mooye qole wax dhammeehe junna waxaa laga wadaa gaashaanku ninkiisu ka horeeya gaashaanka markaad gacanta ku qabato wuu kaa horeeya wax walba imaamka ha ka horeeya wey adoo haorboodin dad gaashaanka xagga geyso feraha lagugu dhufanaya marka gaashaan gadaal ha marinine waxaa weeye ha idinka horeeyo imaamku ha idinka horeeyo ka dambeey macnahana waa la sheega dhib ma leh inama اlimaamu junnatun faida sallaa qaacidan hadduu fadhi ku tukado fasalluu qucuudan waida qaala samic allahu liman xamada faquluu allahuma rabbana laka alxamd faidaa waafaqa hadduu ku beegmo qowlu ahli اlardi dhulka dadka jooga weedhoodu qowla ahli oo aamiinteeda aamiintii xataa waxaa la mid ah samic allahu liman xamida allahuma rabbana laka alxamd ducadaasaa la mida ufira lahu waa loo dhaafayaa ma taqadama min danbihi wixii dembiga horreeyey baa muslimkaas loo dhaafaya waana dunuubta sakaayarta calaa ra'yi ahli sunnati waljamaca xadaana abu طaahir axmed bn camr ibnu sarx xadaana bn cabdاllahi can xaywata bni shurayx xaywat bn shurayx almisri tujiibi ana abaa yunusa xalayna soo mara sulaymaan sulaym bnu jubayr soo ma ahayn sulaym bnu jubayr mawla abi hurayrata ah xadaahu abi hurayra inuu xoreeyo gacalkiisa ahaa samictu abaa hurayrataan maqlay sayidkaygii baan maqlay yaquulu asagoo leh can rasuulilahi ka warinaya sal slam annahu qaala inuu yidhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa laydin hordhigay liyutama bihi ay liyuqtadaa bihi in lagu daydo darteed marka haddaad ka hormartaan ood khilaaftaan maqsadkii ujeeddada shareecadaad duminaysaan wey faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samic allahu liman xamida faquluu allahuma rabbana laka alxamd waidaa sallaa qaa'iman hadduu istaag ku tukadana fasalluu qiyaaman idinkuna istaag ku tukada waidaa sallaa qaacidadu fadhi ku tukadana fasalluu qucuudan ajmacuun wallahu aclam